أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka toddobiyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القنوط في الصلوات الخمس للنازلة waxa uu sheikhu halkana kaga hadlayaa qunuudda lagu qunuudo salaadaha shanta ah dhibaato soo dariday daraaddeed loo qunuudaayo wa kaana sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa araada markuu doono an yadcuwa calaa axadin inuu cid habaaro aw yadcuwa liaxadin ama uu doono inuu cid u duceeyo qanata mid ku qunuudo ku duceeye ayuu ahaa fi rakcati alakhiirati ragcadda dambe ayuu ku qunuudi jire oo ku ducayn jiray bacda arukuuci rukuucda dabadeeda ayuu ku qunuudi jiray idaa qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida allaahumma rabbana laka alxamdu tasmiica iyo taxmiidka markuu yidhaahdo dabadeed markuu sidaa yidhaahdo ayuu markaa qunuudi jiro ducada uu ku ducayn jiray xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari wa kayruh wa kaana yajharu biducaa'ih wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajharu mid la jahro sare u qaada ayuu ahaa biducaa'ihi ducadiisa uu ducaynaayo ma siraysan jirne sare ayuu ugu dhawaaqi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo imaam axmed wa yarfacu yadayhi wuxuu kaloo nebigu ahaa sala allahu calayh wasalam marka uu salaadda gudaheeda qunuudaayo mid gacmaha sare u qaada ayuu ahaa oo sare u taaga waxaa soo wariyey imaam axmed iyo tabaraani sheikhuna wuxu uhi bisanad saxiix wa yu'amminu waa aammiinsan jiray oo aamiin buu odhan jiray man khalfahu cidda ka dambaysaana markuu ducadaa qunuudda akhriyo aamiin bay odhan jireen waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim iyo baa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam yaqnutu mid qunuuda buu ahaa oo duceeya fi salawaati alkhamsi kulliha salaadaha shanta a ah dhammaantood waa qunuudi jiray oo ducadaa qunuudda ayuu ku ducayn jiray abu daawuud iyo daara qudna soo wariyey buu sheekhu yihi bisanadayni waxay ku soo wariyeen laba sanad oo xasanayni labada mid waliba xasan yahay ayay ku soo wariyeen laakinahu kaana laa yaqnutu ha yeeshee nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam mid aan qunuudin fiiha salaadaha shanta ah gudahooda mid aan qunuudin buu ahaa ama salaadaha farallada ah ilaa idaa dacaa liqowmin inuu qole u ducaynaayo mooyaane mar kale ma qunuudi jirin aw daca calaa qawmin ama qolo inuu habaaraayo mooyaane mar kale ma qunuudi jirin waxaana soo wariyey ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku soo wariyey sanad saxiixaana ku soo wariyey fa rubbamaa qaala marmarka qaarkood wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam allaahumma ilaahayow anji nabadgeli alwalida bna waliid weliid bna weliid markaa nabadgeli weliid oo ina weliida wa salamata bna hishaam salama oo ina hishaamana nabadgeli wa cayaasha bna abi rabiica cayaash ibna abi rabiicana nabadgeli waa nimankii markaa mustadcafiinta ahaayee maka iyo meelaha lagu haystay ee lagu dhibaataynaayey ayuu u ducayn jiray allaahumma ilaahayow ushdud adkee buu odhan jiray wadcataka qabashadaada calaa mudar mudar aada qabatay oo ciqaab ku qabatayna adkeeyo ciqaab adag ku qabo wajcalhaa waxaad ka yeeshaa siniina ka sini yuusufa yacni korkooda waxaad ka yeeshaa ama cuquubada la ciqaabayo waxaad ka yeeshaa oo haada cuquubada iyo wat'ada loo celiyo siniina marka abaara ka yeel ka sini yuusufa la mida abaarihii wakhtigii nebi yuusuf dhacday abaarihii waktigii zamankii yuusuf dhacay abaaro la midoo kale qabashadaad ku qabanaysa ka yeer allaahumma ilaahay buu odhan jiray ilcan nacdal laxyaana qolada laxyaan la yidhaahdo wa riclan iyo qabiilka ricli la yidhaahdo wa dakwaana iyo qabiilka kale ee dakwaan la yidhaahdo wa cusayata iyo qolada kale cusaye la yidhaahdo afartaa qolo ilaahw nacdal buu odhan jiray casat illaaha wa rasuulahu casat illaaha waxay caasiyeen kuwaasi ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh wasalamna waa caasiyeen xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo bukhaari ziyaadada dambe waa inta bayna qowseynka u geliye oo allahu malcan laga bilaabo weeyaane muslim baa la gaara buu sheikhu yidhi uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda buu ahaa idaa faraqa markuu ka faaruqo min alqunuuti ducadaa qunuuddaa markuu ka faaruqo wuxuu odhan jiray allahu akbar allahu akbar buu odhan jiray fayasjudu dabeedna waa sujuudi jiray waxaana soo wariya nasaa-i iyo imaam axmed iyo abu yacla sheikhu halkan waxa uu kaga hadlayaa salaadaha faralka a ah qunuudda la qunuudo ayuu kaga hadlaya qunuuddana waxaa looga jeedaa duco hadda ayaa looga jeedaa mawdican ereyga qunuud waxaa loo isticmaalaa macaani badan oo kala duwan toban macno in ka badan baa ereyga qunuud u soo arooraa laakiin mawdican muraadka looga jeedaa wuxuu yahay waa ducada salaada gudaheeda lagu ducaynayo lagu ducaynayo rukuucda dabadeed ama ictidaalka marka rukuucda laga tooso ducada lagu ducaynayo ragcadda ugu dambaysa marka rukuucda laga toosee la taagan yahay ducada halkaa lagu duceeyo ayaa qunuudda looga jeeda salaadaha faralkaa qunuudda la qunuudaayo waxaa saxiixa in qunuud nawaasil loo qunuudayo ay tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam dhibaato soo dariday aawadeed buu u qunuudi jiray duca uu cid u ducaynayo cidna habaaraayo ayay qunuuddiisu ahayd miduu joogtayn jiray qunuuddana ma aha amaa in eh, salaadaha qaarkood lagu gaar yeelo sida salaada subax oo kale oo qunuud joogta a ah, mar walba la yska qunuudo siday markaa fuqahada qaarkood ku tageen sida shaaficiyadoo kale oo ay yidhaahdeen salaadda subax mar walba waa la qunuudayaa aakhirka salaadda qunuuddaasina waa mid joogtaa ah. yacni markaa sunne joogta oo aan laga tegayn weeyaan sidaas iyada ay yidhaahdeen ta noocaasi waxa weeye waa mid aan saxiix ahayn qawigu wuxuu yahay inaan salaada subax qunuud lagu gaari yeelay saasaa qawigu yahay amaa xadiidka ku soo arooray ee sheegaayo nebigu sala allahu calayh wasalam salaada subax waa qunuudi jiray oo kama zuulin oo kama bixin nebigu sala allahu calayh wasalam inuu subxii qunuudo xataa faaraqa addunya xadiidkaasi waa daciif culamada qaarkood waa jirtaa inay quweeyeen laakiin xadiiska culammada muxadisiintu waa isku khilaafeen bacdina waxay yidhaahdeen waa xasan bacdina waxay yidhaahdeen waa daciif laakiin labada waxa qawisan yacni qowlka daciifinaya ayaa qawisan waayo sanadka xadiiska waxaa ku jira nin abu jacfar alraazi la yidhaahdo laysku khilaafay ninkaasna waxa qawi oo saxiixa inuu daciif yahay oo xadiidkiisu wax kabaayo haddaan u helin in la daciifinaayo ayaa markaa saxiixa abu jacfar alraazi daciif weeye saas aawadeed wuxuu la tafaruday oo la keli noqday mid xujo noqonaysa ma aha marka xadiidkaasi waa daciif xukun markaa lagama qaadanayo weliba wuxuu khilaafsan yahay cumuumka axaadiista saxiixa ee soo aroortayna waa khilaafsan yahay oo axaadiista saxiixa ee soo aroortay waxay sheegaysaa in nebigu sala allahu alayh wasalam shanta salaadoodba inuu qunuudi jiray qunuudtaasina qunuudu nawaasil bay ahayd nebiguna sala allahu alayh wasalam salaadaha faralkaa qunuudu qunuuda waxay ahayd qunuutu naasila keliya kaana laa yaqnutu fiiha ila ida dacaa liqawmin aw dacaa calaa qawmin markaa shaaficiyadu istixbaabka qunuudda salaada subax ay istixbaabeen oo ay weliba yidhaahdeen qunuudda lagu qunuudayaana waa qunuudda allahuma adinii fii man hadayt yacni taasaa lagu qunuudayaa haddii markaa jamc la yahayna waa in markaa la jamciyaayo allahuma adinaa fii man hadayt la yidhahda ilaa aakhiri ta noocaasi waa mid markaa kalata ah oo aan markaa sax ahayn allahuma hadinii fii man hadaytna waa arki doonnaaye qunuudda witrigay ku soo aroortay salaadda subax kumay saabsanayn salaadda subax qunuud lagu qunuudaayo kumay saabsanayn qunuud witriga lagu qunuudaayo salaadda sunnada ee habeenkii la tukado oo cishaha inta ka dambaysa la tukanaayo ilaa inta waagu aanu dilaacin intaa dhexdeeda la tukan karo ee markaa tiradeedu ay isdheer tahay oo ragcad ama saddex ragcadood ama wax la mid oo tiradu kala dhimantay ah ragcadda ugu dambaysa witriga wakhtiga ictidaalka ayaa lagu qunuudaayoo la akhriyaa baabka soo socdayna inoogu iman doontaa insha allah taas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxyaalaha la yaab kale bay ka mid tahay in qunuuddii witriga ku soo arooray inta markaa witrigii aan loo isticmaalin la soo qaatoo subax loo bedelo waxyaalaha cajaa'ibtae fiqiga ku dhacay ayay markaa ka mid tahay culamada qaarkood yidhaahdeen marka qunuudda la qunuudayo ee salaadaha faralkii waxay ku gartay nawaasisha naasiladana waxaa looga jeedaa masaa'ibta ama dhibaatooyinka caamkee soo dariyey ayaa looga jeedaa oo hadday dhibaata dhacdo xaaladda caynkaasoo kalea waa la qunuuda weliba dhibaatada laga qunuudayaa dhibaato oo dhan maaha waa dhibaatada dad xaggood ka timi ayaa laga qunuudaa laakiin dhibaatada samaawigaa ah ee abaaraha iyo ashyaada la midkoo kale lagama qunuudo waayo waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam naasiladu ka qunuuday ahayd yacni mid markaa dhibaato dad ka timi ah ayuu nebigu ka qunuuday sala allahu calayh wasalam oo markii quraada la laayey qabaaisha markaa ricli iyo dakwaan iyo cusayo iyo laxyaan waa afarta qole ee uu habaaray nebigu sala allahu alayh wasalam habaaray weeyaane ayaa nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam dabeedna waxay sheegteen inay soo islaameen waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa dad markaa diintana baro oo aada nagu darto ayaanu doonaynaa dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam toddobaatan saxaabadiisii ka midu ku daray toddobaatan asaxaabtiisii ka mida ayuu raaciyey oo ku daray si ay diinta usoo baraan way kaxaysteen waxay la tageen markaa guryahoodii iyo reerahoodii bay la gaadheen markii waxa weeye ay yacni markay meeshay deganaayeen la tageen bay toddobaatankiiba dileen toddobaatankiiba waa dile markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam arrinkaa ka xumaaday dabadeedna waa habaare muddo bil ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadaha faralka ah shantaba ku habaaray bil ayuu habaarkaa waday oo shanta salaadoodba aakhirkeeda marka ictidaalkee rukuucda laga tooso ayuu ku habaarayay dabadiisana saxaabadu intay gacmaha sare u qaadeen ay aamiinsanayeen oo aamiin lahaayeen bil markuu habaarka habaarkaa waday ow lahaa allahuma alcan ficlan wadakwaana cusayata casabu allaha warasuulah ow sidaa u habaaraayey ayaa markii dambe waxaa soo degtay aayaddu ilaahay yidhi laysa laka min alamri un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum baalimuun xaggaaga ma ahan ama kuuma sugnaan adiga umuuraha iyo tasarufka waxba kuma lihiin yacni arrinkoodu xagga ilaahay buu ahaaday ama ilaahayba arrinkooda dib dhigaaya ilaa ama uu ka toobada aqbalo ama uu ku cadaabo markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam habaarku habaaraayey qolyaha uu joojiyey markii dambana ilaahay waa ka toobad aqbalay way soo islaameen islaamnimadoodiina way wanaagsanaatay markaa naasiladu ka qunuuday taas yada abay ahayd ama sida ay markaa dadka qaarkood yidhaahdaan mashaayikhda qaarkoodna ay istixbaabeen oo ah marka abaaraha in markaa la qunuudo oo salaadaha shanta a ah lagu qunuudo iyadoo nawaasisha la cuskanayo oo roobdoon loo qunuudo ta noocaasi sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam kuma sugnaa waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wakhtigiisii abaaro waa dhaceen abaarihii dhacayna nebigu kama qunuudin oo qunuud kama samayn laakiin roobdoontu waxay leedahay sunno kalay leedahay oo nebigu sala allahu calayh wasalam uu samay oo ama nebigu wuxuu samayn jiray sala allahu calayh wasalam inuu salaatalistisqaa inuu u baxo oo salaaddii roobdoonta tukado ow dabeedna markaa duceeyo yacni markaa istisqaagaas intuu tukado ducadii istisqaagana markaa uu sameeyo uu duceeyo sidaas iyadaa buu nebigu samayn jiray sala allahu alayh wasalam si labaadna waa dhacday nebigu inuu sameeyey sala allahu alayh wasalam oo in maalinta jimce uu mimberka ka duceeyeyna waa dhacday markii ninkii acraabigaha u yimi oo uu nebiga sala allahu alayh wasalam ducada weydiiyey taasna nebigu waa ka duceeyey mimbarka isagoo saaran marka laakiin ma dhicin marnaba in nebigu sala allahu calayh wasalam istisqaa ama roobdoon inuu u qunuuday ma dhicinoo lama soo naqlin saas aawadeed in sidaa marka wakhtigaa loo qunuudaa roobdoonta yacni waa mid markaa sunnadii camaliga ahayd ama ficliga ahayd ee nebiga sala allahu calayh wasalam waa mid khilaafsan waana miduu nebigu ka tegey sida markaa ficilkiisu sunno u yahay baa tarkigiisuna sunno u yahay oo wuxuu ka tegay waxa sunno ah in laga tago wuxuu sameeyeyna waxa sunno ah in la sameeyo ayaa sunnaha qunuudda la qunuudayo oo wakhtiga nawaasisha markaa la qunuudayo adiladan ama axaadiistan uu shiikhu soo arooriyey way ku saabsan tahay mas'aladana culammadu way qabaan oo waxay markaa u qabaan in loo qunuudi karo nawaadisha sida gaaladu muslimiinta layntay laynayso ama dhibaatooyin badan inay ku sameeyeen oo kale in loo qunuudi karo iyadoo lagu camal falayo axaadiistaas kaana laa yaqnutu fiiha ila ida dacaa liqawmin aw dacaa calaa qawmin waxaa kaloo laga qaadanaya ashkhaas in loo ducayn karo mu'miniina oo la dhibaataynayo ama mustadcafiin oo gaalada gacantooda ku jiro ay dhibaataynayaan in loo ducayn karana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada salaada gudaheeda lagu ducaynayo ee marka waxa weeye ashkhaas ma la magacaabayo oo loo ducaynayo oo loogu magacaabayo magiciis iyo magaca aabbihii salaadda inaynay burinayn salaada inaynay waxba yeelaynin ayaa iyadana laga qaadanayaa xadiidku markaa daliil u yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii xadgudub samaysay oo gaalada ka mid oo ah xadgudub gaara la timi sida dhibaato gaaroo kale muslimiinta ku samaysay iyagana markaa in la habaari karo habaarka la habaarayana waxaa laga qaadanayaa in lagu habaarayo inuu ilaahay markaa qabto oo kale in lagu habaarayo allaahuma shdud wadcataka calaa mudar ma odhan yacni waxa weeye ilaahow halaag oo xabad ha ka reebin oo ducada uu nebigu ku habaaraayo waxa uu ku habaari jiray inuu ilaahay qabashada markaa uu qabanayo inuu adkeeyo kaluu ku habaari jiray allaahuma shdud wata'ataka calaa mudar wakhtiyada qaarkoodna gaalada wuxuu ku habaari jiray nebigu sala allahu calayh wasalam inuu ilaahay jebiyo ihzimhum ilaahayow jebi laakiin kuma habaari jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam inaanu gaalada xabad ka reebin ama inuu wada halaago ama rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran taasoo kale nebigu kuma habaari jirin nebi nuux waa jirtaa inuu ku habaaray oo yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara laakiin eh, nebi nuux laftiisu markuu sidaa ku habaaray waa mar loo sheegay gaalada cid ka soo islaami doontaa inayna jirin gaalada cid ka soo islaamaysaa inayna jirin markii loo sheegay dabadeeda ayuu sidaa ku habaaray wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman yacnii nuux waxaa loo waxyooday annahu lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman inaanu qowmkaaga kaa rumaynaynin mid hore kuu rumeeyey mooyaane mid dambe inaanu ku rumayn doonin baa ilaahay u waxyooday oo u sheegay markii sidaa loo sheegay ayuu dabadeedna habaaray dabeedna waa kaa yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara laakiin hadda ruuxu iskama odhan karo رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا وهي أسرع عد أشيكتي قال موي وحكى لإنني دلين عد أشيكتي مجلسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبائشة مركو هباري قراد اللايي وتآيات كسودك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون markii aayaddu ku soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun aayaddaasi markay ku soo degtayna nebigu waa joojiyey habaarki almuhim culammadu waxay yidhaahdeen halaag caama oo gaalada xabad ilaahay inaanu ka reebin ee dhammaan wada laayo oo wada dilo ta noocaasi mid nebiguna sameeyey ma aha mid sunnadiisa ku suganna ma aha mid waxa weeye sunnada kawniga ana mid khilaafsan weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo sheegay gaaladu inay jiri doonto ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamadu ka kacayso inay gaalo jiri doonto marka duca khilaafsan sunnadii kawniga ahayd iyo siduu markaa ilaahay iyo rasuulkiisu inoo sheegeen yacni duco khilaafsan in markaa lala yimaado sidaas yada ayaynay u ahay sidaas yadaa ayaynay u ahay yuhuuddu waxa uu inoo sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa akhiru zamaanka inay jiri doonaanoo muslimiintu la dagaalami doonaanoo yacni markaa dhagaxa iyo geedkuba ay ku qaylin doonaan oo ay odhan doonaan muslimow kaalay yuhuudi baa dabadayda ku sugane kaalay oo dil wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam dajaal markuu soo baxo toddobaatan kun oo yahuudi inay raaci doonaan toddobaatan kun oo yahuudi inay raaci doonaan baa nebigu sheegay sala allahu alay wasalam wuxuu kaloo nebigu sheegay qiyaamadu inay kici doonto oo dad gaalo uun ah ay qiyaamadu ku kacayso iyadoo aan markaa cid muslimi joogin oo dadka kuwa ugu sharka badan inay yihiin yacni cid ay qiyaamadu soo haleelayso iyagoo nooc wuxuu kaloo nebigu yihi laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi laa ilaaha ila allah qiyaamadu kici mayso ilaa arlada laga odhan waayo laa ilaaha ila allah bimacnaa ay gaalo isugu baxaya almuhim ilaa aakhiru zamaanka inay gaala baaqi noqonayso oo ay joogayaan sidaasaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay warka uu nebigu sheegayna waa xaq ducada uu ruux haddaba ku ducaynayo uu leeyahay ilaahayow gaalada mari oo xabad ha ka reebin oo ruuxaad ka reebta ayaanu jirin macnaheedu muxuu noqonayaa ilaahow warkuu nebigu noo sheegay oo ah gaaladu inay baaqi noqonayso ilaa aakhiru zamaanka si khilaafsan arrinka ka yeel baa macnuhu u dhacaya yaanu tasriixina dee si khilaafsan inay dhacdo siduu nebigu sheegayana ma suuragal aha markaa duca khilaafsan yacni sunnadii kawniga ahayd khilaafsan weeye markaa sidaas yada abay khalad u tahay ahlucilmiguna ay yidhaahdeen marka la ducaynayo waa in lagu duceeyaa gaalada inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay ciqaabo laakiin ilaahu xabad ha ka reebin yacni markaa taas yadii waa mid qalada nebiguna kuma ducayn laynooma sharciyayn laakiin ilaahu jebi taas yada waa lagu duceeyaa nebiguna waa ku ducayn jiray waana in lagu duceeya allahuma hzimhum buu odhan jiray ilaahay jebi jebinta la jebiyaana dantoodaba wey oo waxaa laga yaabaa marka la jebiyo oo dhibaatadu ku dhacdo hasiimadii iyo jabku ay ku dhacdo qaarkood inay markaa ka fakeraan oo wax ku qaataan oo is yidhaahdaan war waa qaldantihin inay qaar soo islaamaan baaba dhici karta jebinta la jebiyaa nawcan maa wacdi bay u taho kale marka taas iyadaa waa lagu habaaraa xadiidkanna wuxuu sheegayaa allaahumma shdud waط'ataka calaa mudar ilaahow qabashada mudar qabanayso adkee bimacnaa waxa weeye abaaro daran oo kale ku qabo almuhim mawduucan sheikhu wuxuu inoogu sheegay qunuuda nawaasisha la qunuudaayo oo salaadaha shanta aba markaa qunuuda lagula imanayo bay ku saabsan tahay markaa la qunuudayana sare ayaa loo akhrinayaa oo imaamku sare u akhrinayaa dadka markaa daba joogee bimacnaa ma'muumiinta ah ee ku xidhanna gacmahay sare u qaadanayaan aamiinna waa odhanayaan alqunuutu fi lwitri qunuudda salaada witriga gudaheeda lagu qunuudo ayuu sheikhu halkana kaga hadlayaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yaqnutu mid qunuuda buu ahaa fii rakcati lwitri ragcadda witriga iyadana waa ku qunuudi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku ducayn jiray axyaanan marmarka qaarkood buu nebigu ku ducayn jiray sala allahu alayh wasalam inuu ku qunuudi jiray xadiidka sheegaya witriga maxamed ibnu nasri almarwasi baa fii kitaabi alwitri ku soo wariyey daara qudnina waa soo wariyey shiikhu wuxu uhi bisanad saxiix bay ku soo wariyeen shiikhuna wuxuu yihi axyaanan waxaan u idhi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee witriga soo wariyey badankoodu may sheegin qunuud witriga lagu qunuudaayo badankoodu may sheegin haddii nebigu sala allahu alayh wasalam qunuudda witriga lagu qunuudaayo uu samayn lahaa si joogtaa ah u samayn lahaayo daa'imana saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam dhammaantood baa soo rari lahaa ama badankoodaaba soo rari lahaa buu macnuhu dhacay waa jirtaa buu sheikhu yidhi saxaabiga ubay ibnu kacbin la yidhaahdo keligii inuu isagu soo raray oo soo weriyey in nebigu sala allahu calayhi wasalam ku qunuuday salaada witriga ama ragcadda witriga marka taasi waxay ku tusinaysaa buu yidhi mar haddii asxaabtii badankoodu aynay soo werinin witriga inuu ku qunuuday hal saxaabi quri uu soo weriyey waxay ku tusinaysaa si joogtaa ah nebigu inaanu u samayn jirine marmar inuu samayn jiray ayaa markaa ay ku tusinaysaa laga qaadanaya taasina waxay daliil u utoo ku jira daliil baa ku jira ku tusinaya inaynay waajib ahayd oo mar haddaanu nebigu daa'imin waajib ma aha ilaa hadday waajib ahaan lahayd in witriga lagu qunuudaa siday madaahibta qaarkood ay sheeganayaan in witriga lagu qunuudaa hadday waajib ahaan lahayd waa nebigu sala allahu alay wasalam kama tageen ee si joogto oo daa'ima ayuu u samayn lahaa inay waajib ahayn witriga in lagu qunuudaana waa siday jamaahiirta culammadu ay qabaan qolyaha xanafiyada la yidhaahdo ayaa waxay qabaan in witriga in lagu qunuuda ay waajib tahay bacdi xanafiyada ka mida ah, oo sidaa khilaafay daliilka daraaddeed u khilaafayna waa jiraan oo madhabtii aan raacin oo uu ka mid yahay almuxaqiq ibnuhammaam uu ka mid yahay oo uu yidhi orodka la yidhaahdo witriga in lagu qunuudaa waa waajib la yidhaahdaa waa mid daciifa oo aan daliil markaa lahayn ama daliil aanu ku qumaynin oo daliil aanu lahayn wa yajcaluhu nabigu sala allahu alayh wasalam waa ka yeeli jiray qunuuda witriga qabla rukuuci rukuucda ka hor ayuu ka yeeli jiray oo intaanu rukuucin markuu qiraa'ada akhriyo faatixada iyo suurad kaleba markuu akhriyo oo aanu weli rukuucin ayuu qunuudi jiray waxaana sidaas soo wariyey ibnu abi shayba iyo abu daawuud iyo nasaa'i nasaa-ina sunanulkubra ku soo wariyey axmed iyo tabaraani iyo bayhaqi ayaa soo wariyey sanadkuna waa saxiix baa sheekhuyi wa callama waa baray nebigu sala allahu alayh wasalam alxasana bna caliyin xasanoo ina cali ah waa inanku awowga u ahaayo inantiisii faatima ay dhashaye radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdo xasanu bnu caliyine an yaquula inuu yidhaahdo ayuu amray radia allaahu canhuma waa munaasib u ahay idaa faraqa wuxuu baray inuu yidhaahdo eh, xasan yidhaahdo idaa faraqa markuu ka faaruqo min qiraa'atihi akhrintiisa uu ka faaruqo fil witri salaada witriga gudaheeda uu akhrinayo uu ka faaruqo inuu yidhaahdo ayuu baray allaahumma ihdinii fii man hadayt allaahumma ilaahayow ihdinii ihanuuni fii man hadayta ay fii man hadaytahu kaad hanuunisay ama fii man hadaytahum ciddaad hanuunisay yacni markaa jumladooda anoo ka mida ihanuuni ay fii jumlati man hadayt wa wacaafinii ilaahayow ilaaliyo i bogsii oo balaayada iyo dhibaatooyinka iga ilaali fii man caafayta jumlada ciddaad markaa ilaalisay oo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo xanuunadaba aad ka ilaalisay jumladooda anoo ka mid a ah, ama xaalaan ka mid ahay yacni markaa ilaahu i dhowro ilaali wa watawallanii ilaahayow iga weli yeelo oo bimacnaa ijeclow oo idhowr oo ii gargaar fii man tawallayta xaala aan ahay kaa'inan fii jumlati man tawallayta ay man tawallaytahum ciddaad ka weli yeelatay aad jeclaatay ee u gargaartay duuduubkood iyo jumladooda xaal aan ku jiro ilaahay oo anna iga weli yeelo ijeclo oo ii gargaar wa baarik lii ilaahw ii barakee fii maa actayta ay fi ladii actaytanii kii aad isiisay ay iyaahu isaga aad isiisay ilaahw ii barake waqinii ilaahayow iga ilaali shara maa qadayta ay shara aladii qadaytahu kaad xukuntay ee qadartay sharkiisana ilaahw iga dhowro iga ilaali fa innaka taqdii walaa yuqdaa calayka fa innaka adigu taqdii ilaahayow waxbaad xukumaysaa walaa yuqdaa calayka korkaaga la xukumi maayo hadday tahay xukunkaasi xukunkii qadarigaha waad xukumaysay ee hadduu yahay xukunkii sharcigaha ama xukunkii jazaa'iga aha oo xukunka ilaahay loo tiiriyaa wuxuu noqdaa xukun qadariya iyo xukun jazaa'iya iyo xukun sharciya saddexda nooc buu noqda wa inahu laa yadillu man waalayta wa inahu shacniye laa yadillu ma dulloobaayo man waalayta ay man waalaytahu kaad adigu xidhiidhisay dulloobi maayo ama kaad adigu u gargaartay bimacnaa adigu aad adigu u gargaartay yacni markaa dulloobi maayo walaa yacizu ma cizoobaayo yacni sharaf iyo cizi yeelan maayo man caadayta yacni kaad la collowdaana ama ciddaad la collowdaanaa cizi iyo sharaf yeelan mayso iyo qalabo toon tabaarakta rabbanaa wa tacaalayta tabaarakta ilaahayow khayrkaagaa batay iyo barakadaada rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wa tacaalayta waanad koraysa laa manjaa minka ilaa ilayk badbaad adiga lagaa badbaadaa ma jiro in xaggaaga loo soo badbaado mooyaane oo waxaad markaa cid la doonto cid ka badbaadaysaa ma jirto masaa'ibkiiyo dhibaatooyinkana cid ka baxsan kartaa ma jirto mid adiga cid adiga kugu eerato aad adigu ka badbaadisa mooyaan xadiiska waxaa soo wariyey ibnu khusayma iyo ibnu abi shayba ayaa soo wariyey wuxuuna sheikhu yidhi xadiiskii kan ka horreeyey takhriijka intii markaas soo saartay oo kalea kana soo saartay wuxuu baabkan sheikhu kaga hadlayaa salaada witriga gudaheeda in qunuud lagula yimaado salaada witriga gudaheeda in qunuud lagula yimaadaa ama lagu qunuudaa salaada ragcadda witriga lagu qunuudaa waa sunne jamaahiirta culammaduna saasay qabaan inay sunno tahay oo ayna waajib ahayn saas aawadeed waa in wakhtiyana laga tagaa xilliyada qaarkoodna la sameeyaa ahlucilmiga qaarkood ramadaantay qunuudaan inta kale nama qunuudaan ahlu cilmiga qaarkoodna nuska dambe ee ramadaan bay qunuudaan qaarna sanadko dhan baabay qunuudaan laakiin saxiixu waxay tahay calaa kulli xaal inaan la daa'imin ayaa fiican sida nebiguba sala allahu alay wasalam aan ugu daa'imin sheikhuna markiisaga uu taxqiijiyey ama tilmaamay allaahuma hadinii fii man hadayt qunuuddii witrigay ku soo aroortay salaad subax kumay soo aroorin riwaayada saabitada ahe sugani waxay sheegaysaa qunuud witir inay ahayd taas iyadaa bay sheegaysa marka qunuudda witriga in lagu qunuudaayo allahuma hadinii fii man hadayt ayaa laga qaadanayaa waktiga haddaba markaa qunuudda witriga la qunuudayaa waa goorma marfuucda rukuucda dabadeed baa mise waa ka hor xadiidka marfuuci wuxuu sheegayaa in qunuudda witriga la qunuudaya ay tahay rukuucda ka hor oo qiraa'ada dabadeed inay tahay intaan la rukuucin qabla rukuuc inay tahay waana sida nebigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyey saas weeye si sidaa khilaafsan oo bacda rukuuc inuu qunuuday witrina nebiga kama asixin sala allahu alayh wasalam oo kama sugnaa ha yeeshee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labada mid waliba bannaan oo in rukuucda ka hor la qunuudo iyo in rukuucda dabadeed la qunuudo marka rukuucda laga toosay ictidaalka witrigii ragcaddii witriga labada mid walba in la qunuudaa waa bannaan tahay ama ka hor rukuucda ama kadib bannaynta la bannaynaayo in ictidaalka lagu qunuudana waxaa asal looga dhiganayaa aasaarta saxaabada qaarkood ka soo aroortay oo bacdi saxaabada rasuulka sala allahu caleyh wasalam ka mid ah bay ka sugnaatay inay qunuudda witriga qunuudeen markay rukuucda ka tooseen oo ay istaageen ictidaalkii jamac saxaabada ka mid ah ayaa sidaas iyadii ka soo aroortay marka mar haddii asxaabtii rasuulka sala allahu calayh wasalam jamac ka midii sidaas sameeyeen in waktiga ictidaalka ragcaddii witriga in la qunuudo laguma sheegi karo bidco laguma sheegi karo saas aawadeed labada mid waliba bannaan bay culammada qaarkood ka qaateen laakiin waxa afdaloo sii fiican ta rukuucda ka hor oo qiraa'ada ka dambaysa xadiidka marfuuci ku sugan yahay ducada haddaba markaa qunuudda witriga la qunuudayo ee lagu qunuudayaa waa xadiidkani sheegaya intan in la akriyo waxaana ku soo arooray lafdi ifraad ah haddaba ruuxii imaamka ahaa isaguma ma jamcinaya mise sidan buu akhrinaya akarka culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu jamciyaa oo allahuma hdinii fii man hadayt uu yidhaahdo allahuma hdinaa fii man hadayt wa caafinaa fii man caafayt watawallanaa fii man tawallayt wabaarik lanaa fiima actayt ilaa aakhiri oo ifraadkii waa in lagu bedelaa jamci lagu bedelaa la jamcinaayo xadiis baana soo arooray sheegayaa laa ya'ummanna cabdun qawman fayakusa nafsahu bidacwatin duunahum addoonyaanu qola tujinin oo uu dabad ku gaari yeelo ducada naftiisa ku gaari yeelo isagaan iyaga la wadaajinin fa in facala daalika faqad khaanahu hadduu sidaa yeelana waa khiyaameeyey xadiiskaas sixadiisa culammadu waa isku khilaafsantahy culamada qaarkood baa taxsiiniyey uu tirmidi ka mid yahay xadiiskana imaam axmed iyo asxaabu sunankaa soo wariyey tirmidina wuxuu yihi xadiidkaasi waa xasan alcallaamatu bnu lqayimna waxa uu ka odhanayaa kitaabkiisa zaad ulmacaadka waxa uu odhanayaa markuu ducadii istiftaaxa sheego allaahuma baacid beynii wa bayna khataayaaya wuxuu odhanayaa sheikhii la odhan jiray ibnu khusayma markuu xadiidkaas soo wariyey wuxuu yidhi xadiidkani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha caddaynaya xadiidkii mawduuca ahaa inaanu sax ahayne yani markaa uu yahay waxaan jirin ee sheegayey naftiisa ducadayaanu ku gaariyeen xadiidkana wuxuu ku sheegay xadiidkaa kale mawduuc laakiin mucaasiriinta qaarkood baa waxay yidhaahdeen xadiidku mawduuc maahae xasan waa noqonayaa bale culamada oo hadda kole xilligan ka yaro horreeyey sida mubaarak fuuri suxfatulaxwadiga waxauu isaga laftiisu odhanayaa saxiix maha inuu xadiisku mawduuc yahay ee waa xasan buu odhanaya shucayb arnaauud laftiisuna saasuu marayaa ou odhanayaa huluwigaa ku jira in la yahay waa mawduuc ee xadiiskani wuxuu noqonayaa darajat lxasan ayuu noqonaya laakiin sheekh albani xadiiskaa wuxuu ku tegey inuu markii isaga yahay daciifun jiddan aad inuu daciif u yahay mawduucnimadii ma tilmaamin laakiin dacfigiisu inuu daran yahay buu tilmaamay hadduuba asaxana culamada qaarkood waxay ku xambaareen in looga jeedo ducada caamka ahee qunuudda inay tahay alcalaamatu lqayim wuxuu ka soo raray shiikhiisii shaykhulislaam ibnu taymiya inuu yidhi xadiidkan sheegaya laa ya'ummanna cabdun qawman fayakusa nafsahu bidacwatin duunahum fain facala dalika faqad khaanahum waxaa lagu xambaarayaa buu yidhi yacni qunuudoo kalea lagu xambaarayaa buu yidhi amka ama adciya ducooyinka kale ee salaada gudaheeda la duceeyo hadday istiftaax tahay iyo hadday akhirka salaada in la ducaysto tahay iyo hadday fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood tahay iyo hadday tahay ducooyin kale u ducaysto sida sujuudda inuu ku ducaystiya waxa la midka kullu daalika waa cala sabiil ifraad baa lagu ducaysanaya nebigana sala allahu alay slam axaadiista ka soo aroortay waa calaa sabiil ifraad isagoo isagu imaamkii ah allahuma baacid bayni wa bayna khataayaayuu odhan jiray wahaakada marka almuhim culamada badankoodu waxay yidhaahdaan ducada qunuudda marka lagu qunuud eh, lagu ducaynayo hadduu ruuxu imaam yahay waa inuu jamciyaa qowl hariiba culamada qaarkood yidhaahdeen sideedaa loo akrinayaa laakiin naftiisoo keliya uma niyoonaayo dadka ka dambeeye aamiin lihina mid walba naftiisa ayay u noqonaysaa ducadu inuu dhacayso ilaahu aqbal bimacnaa waxa weeye markaa mid walba marka ay sidiisa ugu sugnaanayso laakiin wejigaasi markaa qawi ma ah wejiga qawiga ahi waxay tahay haddii qunuud la qunuudaayo in ducada la jamciyo ayay noqonaysaa witri ha ahaato ama duca nawaadila ha ahaate laakiin imaamku keligii inuu iska ducaysto aanu dadkii kale soo gelinin ta noocaasi markaa sax ma aha ducada witriga lagu qunuudayo ma inta keliyaa la akrinayaa mise wax kale waa lagu sii lari karaa xadiiska marfuuca intan baa kusoo aroortay laakiin aahaarta saxaabada waxaa ka soo aroortay ashyaa kalena inay qunuudda witriga ku ducayn jireen saas aawadeed aahaartaa saxaabada waxaa laga qaatay in idaafo kale ama ziyaado kale lagu dari karo qunuudda witriga lagu qunuudayo oo lagu ziyaadin karo aynay mamnuuc ahayn duco kale oo ziyaada in lasii raaciyaan waxaana saxaabada qaarkood ka sugnaatay inay ramadaanta khaasatan inta dambe oo kale markay qunuudayaan inay waxa weeye gaalada habaari jireen muslimiintana u ducayn jireen taas aawadeed ziyaado in lagu daraa mamnuuc ma aha waa lagu dari karaa ha yeeshee tatwiilka ziyaadada ah ee aadka loo dheeraynayo ee laga dhigayo mid aad iyo aada u dheer ta noocaasi waa mid markaa kalad ah oo sunnada markaa khilaafsan oo bimacnaa nebiga sala allahu alay waslam iyo saxaabadiisi midnaba aynay samayn ziyaadada saxaabada qaarkood ku dareena ma badnayn laakiin dadka qaarkood ducada markaa xaramka ay mashaayikhda qaarkood ka duceeyaan aimada xaramka qaarkood ay aadka u dheereeyeen bay dad badani isaga ka qaateen markaasay waxay ka caada yeesheen in aada iyo aada loo dheereeyo ka annahu ay tahay sunnadu dheerayntaasba ay tahay laakiin tan noocaasi marka waxa sunnadii ma aha sunnadu waa inay markaa gaabnaato qunuudda witriga lagu qunuudaya waa inayna dheeraanoo gaabnaato wey ama tadwiilkaa ziyaadada in la dheeraynayo ay dhici karta nusu saaca ama wax ka badan in la taagnaanayo yacni ta noocaasi waxa weeye sunnada waa khilaafsan tahay sunnadii mid khilaafsan weeyaan waxaan kusii darayaa masalada ku saabsan marka qunuuddii la dhammeeyo salli ma lagu khatimi karaa mise laguma khatimi karo masalada ku saabsan salliga khatimaadda lagu khatimayo ahlucilmiga qaarkood waa diideen oo waxay yidhaahdeen ma su-aloorin laakiin sheekh albani markii dambe wuxuu maray raximah ullah in waxa weeye lagu khatimi karo mashruuc ay tahay in markaa salli lagu khatimo ducada qunuudda waxaanuu yidhi laba saxaabi ayay ka sugnaatay oo ubay ibnu kacbin saxaabiga la yidhaahdaa qunuudda markuu qunuudo witriga salliga nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu ku khatibi jiray wa kadalika saxaabiga kale abi xalimata mucaad alansaari la yidhaahdaa waxaanu ka mid ahaa kuwii saxaabadii waktigii cumar bnu khadaab dadka tuujin jiray taraawiixda ayuu ka mid ahaaye isaguna saasi leeg wuxuu ku khatimi jiray salliga nebiga sala allahu alayh wasalam oo ducada qunuudda ku khatibi jiray saas aawadeed sheekhu wuxuu yihi raximah llah فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها وزيادة لشرعية ولا سنية وحين مشروع كل نقطة وسنة كل نقطة سلف السمين سيستميين فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة والله أعلم يعني ما هبونا أرهض إلا إطلاقه لسيد دايه لأرنا أيه الزيادة الوابدع صافية ذا أبو شيخ يريد culamada markaa diidayna waxaa ka mid a ah ciزadiin ibn cabdisalaam baa ka mid ah sheekhi shaaficiga ahaa oo waxa weye siuu sheikuba ka naqliyey walam tasix asalaatu calى rasuuli sala allahu alay slam fi lqunuut ma asixin buu yihi sheikhaa shaaficigii salliga rasuulka sala allahu alay waslm lagu salinayo qunuudda gudaheeda walaa yenbagii an yuzaada calaa salaati rasuli lah sala allahu alay slam shay mana haboona salaada nebiga in waxba lagu kordhiyo marka taasina waxay kutusinaysaa buu sheikhu yidhi hadalka cizidiin ibni cabdisalaam uu yidhi inaan markaa lagu tawasucayn arrinka ku saabsan bidaca xasana oo cizidiin ibni cabdisalaam waxaa laga soo naqliyaa inuu bidcada qaybiyo shan qaybood u qaybiyey waxayna culammadu yidhaahdeen bidcada uu qaybinayo waa bidca lugawiya waxyaalo badan oo dadka qaarkooda hadalkiisa qaatay ay yidhaahdaan waa bidca xasana isagu waa diidaa cizidiin ibni cabdisalaam waxaanu yidhahdaa in la sameeyo ma aha marka taasi waxay kutusinaysaa buu sheikhu odhanayaa wa fii hada alqowli minhu ishaaratun ilaa annahu laa yutawasacu fi lqowli bilbidcati alxasana marka tanoo keliyana maaha ahay ashyaa badan ayuu markaa yidhahda waa bidco in la sameeyana ma aha laakiin calaa kulli xaal tani hadda marka inay bidco ahayn sheikhu waa inoo xaqiijiyey waxaanu tilmaamay in asxaabtii rasuulka sala allahu alay slam cid ka mida ah ay ka sugnaatay mar hadday ka sugnaatayna bidco noqon mayso marka waa arrin mustaxaba in salliga nabiga sala allahu alay slam lagu khatimo ducada qunuuda witriga lagu qunuudaayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk